ninka la idhaha dimaam ibnu aclaba calىa rasuulillaahi rasuulka ilaahay markay u yimaadeen salى اllahu calayh wasalam fii qowmihi tolkiis xaal uu ku dhex sugan yahay dimaam ibnu haclaba dimaam ninka la idhaahdaa wuxuu ku dhex sugnaa tolkiis fii qowmihi tolkiis xaaluu ku dhex sugnaa bani sacad ibni bakar qabiilada la idhaha reer bani sacad ibni bakar qaala wuxuu ku yidhi lirasuulillaahi salى اllahu calayh wasalam fii maa hadalkii qaala uu ku yidhi low nabiga hadal dheer uu ku yidhi laakiin hadalkaas waxaa ka mid ah hadalka soo socda fii maa hadalkii dhexdiisa wuxuu ku yidhi qaala dimaam uu ku yidhi low nabiga man rafaca yaa kor u qaaday haadihi samaa samadan yaa kor u qaaday uu yidhi nabigu weyddiiyey qaala nabigu wuxuu yidhi allaahu allah kor u qaaday qaala dimaama yidhi waman nasaba yaa taagay haadihi aljibaal buurahan dhaadheer yaa taagay nabigu weyddiina buuraha dhaadheer yaa taagay qaala nabigu wuxuu yidhi allaahu allaa taagay qaala dimaama wuxuu yidhi waman sadaxa yaa goglay haadihi alarda dhulkan dhulkan yaa goglay qaala nabiga wuxuu yidhi allaahu allaa goglay qaala dimaama wuxuu yidhi fabiladii allihiyaan kugu dhaariyey rafaca kor u qaaday haadihi samaa samadan wa nasaba taagay haadihi ljibaala buurahan wa sadaxa goglay oo fidiyey haadihi اlarda dhulkan allaahu arsalaka ila annaasi kullihim ma allah dadka kuu soo diray dhammaan ilaaha waxaan kugu dhaariyey cirka kor u qaaday oo dhulka gogloo buuraha taagay ma allahaasaa ku yidhi dadkoo dhan waa inay adiga ku raacaan ah, allaas miyaa ku soo diray oo weliba dadkoo dhanna kuu soo diray ilaahaasaan kugu dhaariye uu yidhi fabiladii allihiyaan kugu dhaariyey rafaca kor u qaaday haadihi samaa wa nasaba taagay haadihi ljibaala buurahan wa sadaxa fidiyey oo goglay haadihi alarda dhulkan allaahumma allah arsalaka kuu soo diray ilaa naasi dadka kullihim dhammaantood qaala nabiga wuxuu yidhi allahuma nacam haa allah ii soo diray dadkoo dhan haddaad intaas ugu dhaariday uma sa'ala wuu weyddiiyey dimaam hu nabiga cani salaati markaasuu iiga warran marka waxa alla nagu waajib yeelay maxaa alla nagu waajib yeelay ii sharax markaasaa nabigu u sharax uma sa'ala dimaam waa weyddiiyey hu nabiga cani salaati salaadda wa sakaati sakada waalxaji xajka wa siyaami soonka waa afartii ka dhimaneed arkaanulislaamka ilaa ruknigii koowaad midka koowaadu weydiyu ahaa inuu allaah soo diray nabigana la soo diray waa nabigii iyo allah waa shahaadataynkii midda hore afartanna waa afartii arkaanta islaamka ka dhimaneed tanuu haddana weydiiyey wayuxallifu waa dhaarinaa wayuxallifu waa dhaarinaa dimaam cinda kulli waaxidatin mid kasta agteed haadiilyamiina dhaartaan afarta arkaanta mid walba dhaartaanoo kaleu nabiga dhaarina wuxuu leeyahay ilaaha cirka kor u qaaday buuraha taagay dhulka koglay allahaasaan kugu dhaariyey ee masaga shanta salaadoodda soo waajibiyey markaasaa nabigu leeya haa allahuma nacam markaasuu leeyahay ilaahaasaan kugu dhaariyeeye masagaase ka yidhi hala baxsho mid walba waa ku dhaarina nabiguna mid walba waa ugu dhaarana wayuxallifu waa dhaarinaa dimaam wuu dhaarinaa nabiga cinda kulli waaxidatin mid kasta agteeda haadihilyamiina dhaartaan oo kalu dhaarina wayaxlifu lahu dimaam waa u dhaaranaa rasuululahi rasuulka alle sal اlahu calيه wasalam rasuulkuna u dhaaranaa wayaxlifu midda hore wayuxallifu wey oo shidanta tan ya-duna waa godanta wayuxallifu laakiin midda dambe yaxlifu oo yadu waa kor dhiganta xaaduna waaba reebanta ah, laamtuna waa hoos dhiganta wayaxlifu waa u dhaaranaa lahu dimaam rasuululaahi sal اlahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi dimaam lahu nabiga wuxuu ku yidhi sadaqta allaila rumaad sheegtay aniga wejigaagaan u jeedaa rumaad sheegi fiiriye saasuu u fiirinaa markaasuu fahmaa inuu run sheega bis ah, iskuma eka weji beenlow iyo weji runlow ma isku eka markaasuu dhaartay dimaam wuxuu yidhi waladii allihiyaan ku dhaartay bacaaka ku soo diray bilxaqi xaqnimo xaalaad ku dheehan tahay laa asiidu ka siyaadin maa calaa daalika waajibaadkaas waajibaadkaas alla waajibiyey keligoodaan samayna sunna ku darima keligoodaan samayna xataa wax sunnaa ku darima walaa anqusu mana nuqsaaminayo wax waajiba ka tegi ma saasuu ku dhaartay faktafaa waa ku kaaftoomay haada rajulu ninkaasu bimujaradi haadaa intaas oo kaliya hadalkii nabiga wejigiisii uu yaqiin ku gaaray in ilaahay soo diray markuu fiidhi intaasuu ku kaaftoomay faktafaa waa ku kaaftoomay haada rajulu ninkaasu bimujaradi haadaa intaasoo kaliya walxaal ayuu ku kaaftoomay qad ayqana uu yaqiiniyey bisidqi nabiga runtiisa nabiga inuu run sheegay waa yaqiinsaday waa hubsaday walxaal ayuu ku kaaftoomay qad ayqana uu yaqiiniyey bisidqi nabiga runtiisa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh salawaatullah ilaahay ammaanyaalkiisa iyo wasalaamu nabadgelyadiisu calayh nabiga korkiisa ahaatee bimaa shay ayuu ku kaaftoomay ra'aa uu arkay washaahadda uu arkay oo min adalaa'ili daliilyaal ah daliilyaalkaasoo addaallati tusayda calayhi calaa sidqihi nabiga runtiisa bimaa shayuu ku kaaftoomay ra'aa uu dimaan arkay washaahadda uu ka arkay oo mina dalaa'ili daliiliyaal ah deliiliyaalkaasoo daalati tusayda calayhi calaa sidqihi nabiga runtiisa wa qaala wuxuu yidhi xasaan ibnu faabidna low lam takun fiihi aayaatun mubayinatun kaanat badiihatu ta'tiika bilkhabari wuxuu yidhi low lam takun haddaysan ku sugnaa lahayn fiihi nabiga aayaatun mucjisooyin mubayyinatun oo caddaynayda nabiga nabinimadiisa mucjisooyin hadduusan wada lahayn oo nabiga nabinimadiisa caddaynayda kaanad badiihatuhu aragtidiisa koobaada waxay ahaa laheed ta'tii ka mid kuula timaadda bilkhabari warka nabiga haddaan ilaahay mucjisada soo siin oo hadda nabiga mucjisaad waa weyn aa la siiyey dayaxa inta kala dilaacayuu buurmaka cadna inta uga dhacay cadna inta iqtarabat الsaacatu wanshaqa اlqamaru waa kala dilaac nabiga qur-aankaana la siiyey nabiga salى اllahu calayh wasalam waxaa dhici jirtay biyo yaroo hal qof deeqaan inta gacanta saas u dhex geliyo kun qof inay ka weysaysato oo ay ka cabaan nabiga waxaa dhacayday sal اllahu calayh wasalam madaal badara inta la shiido oo waxar yar la qaloo laysku suugeeyey oo la adiga iyo heel iyo hebel imaada uu kun ciidana u soo yeeray oo tarajaynka dhufayska qodayda markaasuu yidhi idinku cajiinkana duba dherigana dabkaa ka dejinino qof walba weel ugu shuba maraq iyo hilib iyo muufi markaasaa kunkii dhergeena tageen nabiga marka mucjisaadkiisu waa badnaayeen Ah, mucjizaadkiisu waa badnaayeen ratiya u soo dacwoo jiroo la jira nabiga la hadlay sal اlahu alay waslm geedkii uu khudbada ku akri jiray aa iska booyey markii geed loo sameeyey mimbarka kale ayadoo la maqlayo markaasaa nabigu sida ilmaha loo aamusiyo gacanta korka ka saaro bis bes aamus markaasuu eh, eh, eh, uu leeyahay aamus ah, marka mucjizaadkiisu waa badnaayeen wuxuu leeyahay xasan marka waxaasoo mucjiza haddaanba alla siin wejigiisa marka kooaad aragto aragtida koobaad aa kuu sheegayda inuu rasuul alle runtiisa iyo sidqigiisa aa wejiga ka soo baxa qofka daacada badan runta badan kayrku qalbiga uga jiro wejiga kayrku ka soo baxa laakiin qofku si kasta dadka ha isku tuso markay balaayo ku jirto wejigiis waa weji shareer ayr ka muuqama kayr ka muuqama low lam takun haddaysan ku sugnaanahayn fiihi nabiga aayaatun mucjisooyin mucjisooyinkaasoo mubayinatun caddaynayda nabiga nabinimadiisa kaanad waxay ahaa laheed badiihatuhu nabiga aragtidiisa koobaad badiihada waxa weeyaan maa taraahu awala mara marka ugu horayda waxa aad ka aragto wey aragtida koobaada waxay ahaa laheed taatiika mid kuula timaada bilkhabari haddana wuxuu soo garab dhigayaa beenaalayaalka ku ugu been badnaa mid ka mid iyo in qof kasta iskadaa qof caqli lehe caruuruhu ay garan karaan inuu beenaalay musallamatulkadaab nabigoo joogu yidhi nabiyan ah, nabigoo jooga sala allahu calah wasalam uu yidhi nabiyaanahay alla i soo diray anigana waxyigaa igu degaya asna waa ku degay anuu ma diidan yidhi asaga laakiin qurayshaa loo diray yidhi asaga aniga asaga ma looma soo dir anigana qabiilkaygaa la ii dira waxyigaa saas iigu degaayu aayaabaa igu dul socda ha la dhegaysto waa akhlaaq qur-aanka asna waa laga dhegaystaa markaasuu qur-aan akri jiri ah, qur-aan shaydaan asaga shaydaan u sheegay uu akri jiri marka iskadaa muslimiintee gaalada waxay dhihi jireen waxaas annaga hanaga gadi ah, inaad beenaalata aduguna ways ogta annaguna waa ku ogna keliya waxaa na mideeya moxamed cadaawadiisa laakiin annaga maa hoos iskugu dhigayna ah, inaad beenaalata adma ways og tahay saasay dhihi jireen iiri wa amaa musaylama wa amaa gaalkii musaylama ahaa faman shaahadaw qofkii arka min dawilbasaa'iri oqoonyaalka dadka u saaxiibka xaaluu ka mid yahay calima waa ogaana amrahu arrinkiisa qof kastoo arka oo basiiro leh basiirada waa oqoonta wa amaa musaylama faman shaahadaw qofkii arka min dawilbasaa'iri dadka oqoonyaalka u saaxiibka xaaluu ka mid yahay calima waa ogaana amrahu arrinkiisa laa maxaalata shaki la'aan biaqwaalihi hadalladiisuu ku ogaanaa hadallada arrakiikati ad adag hadalka qur-aanka nabiga lagu soo dejiyey waa hadal salis ah macaan badan haddaad akhrido aadan ka daalayn haddaad akhrido ka daali maydid ka daali maydid haddaad qur-aanka akhrido waa ku macaansiye kun goor aayadda haddaad ku celido macaanaa kaaga siyaada asna hadalkiisa waa lagu lalaboona marka la akhriyo waxa uu leeyaha waa qur-aano allah iisto waxyooday waaba lagu lalaboona haddii la akhriyo fiiri marka maxaa lagu oqoonsanaa biaqwaalihi hadalladiisa arrakiikati ad adag allatii hadalladaasoo laysad aan ahayn fasiixatan mid fasiixa oo cad iyo wa afcaalihi afcaashiisa nabiga waxaa lagu oqoon jiray hadalka macaanka badan oo wanaagga badan iyo afcaasha iyo dhaqanka wanaagsan asagana hadalladiisa ad adag a lagu oqoonsana inuu beenaalo yahay iyo afcaal wada faasid ah oo macaasi iyo fujuur iyo faajirnimo tusayda wa afcaalihi afcaashiisaa lagu oqoonsanaa musaylamaa afcaasha hayrilxasanati aan fiicnayn balilqabiixati xun iyo wa qur'aanihi qur'aankiisaa musallamo lagu oqoonsanaa alladii qur'aanka yakhludu uu musallama ku waari doono bihi qur'aankaa sababtiis fi naari naarta yowma alxasrati maalinta shallaytada waalfadiixati maalinta fadiixada waxa uu qur-aanka ku sheegay oo sabab ugu noqon doona inuu naarta ku waaro waxaasaa lagu oqoonsaa inuu beenaalaya taasaa lagu oqoonsana musaylama wa qur'aanihi qur'aankiisaa lagu oqoonsaa inuu beenaale yahay alladii qur'aanka yakhludu musaylama uu ku waari doono bihi qur'aanka sababtiis fi naari naarta yowma alxasrati maalinta shallaytada waa maalinta qiyaame iyo walfadiixati maalinta fadeexada wa kan badanaa min farqi dhinta u dhaxayda bayna qowlihi tacaala allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum لا ta'khuduhu sinatun walaa nawm ilaa aakhirihaa aayaddaas aaqibkeeda laga gaaro iyo wa bayna qowli musallama musallama hadalkiisa farqiga u dhaxeeya badana kala fogaa kala fogaa qowlka alle oo nabiga lagu soo dejiyo qur-aanka runtaa ah iyo waxa uu qur-aanka ku sheegaya musallama oo beenta kala fogaa farqiga u dhaxeeyaase badana allaahu laa ilaaha mil xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga maahane alxayu alla waa midka nool oo aan dhimin alqayuum waa midka koonka maamulkiisa u taagan laa ta'khuduhu ma qabato sinatu lulmu ama gamaanyo walaa nawmun hurdana ilaahay ma qabato aayaadkaas oo marka la akriyo macnahooda buuraha ka waawan yahay iyo waxa musaylama ku hadloo yidhi alla ii sheegay kala foga kala foga iyo wa bayna qowli musaylama qabaxahu llaahu ilaahay ha xumeeyo musaylama wa lacanahu naclad allaa ku rido waa kana wuxuu qur'aanka ku sheegay wuxuu yidhi aayaddan alla ii soo waxyooday yaa difdau rahay bintu difdaayni oo labada rax iska dhashaye naqii jiiqjiiqlee kan badanaa taniqiina intaad jiiqjiiqlaydo lal maaca biyaha tukadiriina carow iyo wasaq kama dhigi kartid wala shaariba qofka cabaayana tanna ina uma diidi kartid aayaddaasaa lagu soo dejiyo oo alla igu soo deji bal fiiri caruuruhu waa fahmaayaan naan waxaan alla dhihin rahda labada rood iska dhasheenay biyahaasaad ka dhex qaylidaa dadka cabaayana uma diidi kartid biyahana wasaq kama dhigi kartid waa intaas wax macnaa male waa hadalaan neh lahayn soo ma jeedin waxaasuu yidhi alla igu soo dejiye been badana nacladu kugu dhacdo wuxuu yidhi yaa difdacu rahe bintu difdacayni oo labada rood iska dhaleen naqii jiiqjiiqlayu kan badanaa taniqiina intaad jiiqjiiqlaydo lalmaa'a biyaha tamnaciina lalmaa'a biyaha tukadiriina calow kama dhigi kartid ma wasaqay kartid wey wala shaariba qofka cabayana tamnaciina uma diidi kartid iyo wa qowlihi musaylamo hadalkii uu yidhi qabaxahu llahu allaha xumeey wuxuu yidhi laqad ancama allaahu alla waa u nimceeyey cala alxubla gabadha uurka leh id waqtigii u nimceeyey akhraja uu ka soo bixiyey minhaa gabar uur leh nasamata naf naftaasoo tascaa socsoconayda bayna sifaaqin caloosha maqaarkeeda iyo waxashaa xiidma ah. wuxuu yidhi ilaahay gabar uurle waa u nimceeyey maxaa yeele alla wuxuu ka soo bixiyey naf xiidmaha iyo caloosha maqaarkeeda dhex socota aayaddaasna waa laigu soo dejiyo waxaasu aayad ku sheega laqad ancama allaahu alla waa u nimceeyey uu yidhi cala alxubla gabadha uurka leh id waqtii u nimceeyey akhraja uu ka soo bixiyey minhaa gabadha nasanata naf naftoo tasca socayda bayna sifaaqin sifaaqa waxaa la yidhaahdaa aljild baain alladii yelii sawaad albaطn ji maqaarkan qolofkan kore oo calooshu ku dhex jirto qolofka meesha ugu hoosayda aa la yidhahdaa maqaarkaasaa waxaa la yidhaahdaa sifaaq qofka qolofkiisan koreo saabkan kore saabkan meesha u hoosayda aa la yidhahdaa sifaaq marka wuxuu idhi sifaaqaas iyo xiidmahay dhex soconaya xashaaguna waa xiidmaha ama midhicirada iyo wa qowli musallamo qowlkiisii khalladahu llaahu musallamo allaha ku waariyo fii naari jahannama ee wuxuu yidhi waqad facala alla waaba yeelaye naar waa ku waaraya iyo wa qowli musallamo qowlkiisii khalladahu llaahu allaha ku waariyo fii naari jahannama waqad facala alla waaba yeelaye wuxuu yidhi alfiilu wamaa adraaka malfiil maroodi maxaa hadda ku ogeysiir maroodi wuxuu yahay ah, alfiilu wamaa adraaka malfiil maroodi uu yidhi maxaa ku ogeysiiyey maroodi wuxuu yahay low khurduumun dawiilun san dheeruu leeyahay maroodigu ah, aayaddaas alagu soo dejiyo bal ah, fiilu carruur hadaaqayda maahane xataa qof weyn mu ku hadla iska dakhaa'iqu samaawaati waalardi soo ma jeeda iyo wa qowlihi musaylamo qowlkiisii waa qur-aankii musaylamo waxaan qur-aankii musaylamo wey abcadahu llaahu ilaahay ha ka fogeeye musaylamo can raxmati naxariistiisa wuxuu yidhi alla aayaddan igu soo dejiyey waalcaajinaati cajna waalkhaabizaati khabza wallaaqimaati laqma ihaalatan wasamna ina qurayshan qowmun yactaduun wuxuu jilaa wuxuu rabi lahaa inuu keeno aayad u eg wاlcaadiyaati dabxa falmuuriyaati qadxa oo aayad walbaaba macno weyn sheegaya markaasuu yidhi allah wuxuu gu soo dejiyey wاlcaajinaati gabdhaha cajiinka qasa cajnan cajiin qasid wاlkhaabizaati gabdhaha duga muufaha khabsan muufa dubid wاllaaqimaati gabdhaha laqlaqa laqman liqid ihaaratan xayr iyo wasamnan subag hadhow muufii ku cuna inna qurayshan quraysh qowman weeye yactaduuna xadgudbaayo intaasun oyro qur-aankaasaa laygu soo dejiy qur-aankaas aa laygu soo dejiyey gabdhaha cajiinka qasa oo muufaha duba oo kadibna xayr iyo subagga ku cuna waa intaas hmm. waa waxaas fiiri inna lilaahi alika kaas min alkhuraafaat khuraafaadkiiu ka mid yahay iyo walhadayaan durqubaankii hadayaankii waxa laha qofka maaragta waalan oo iska hadla oon hadalkiisu macnaha lahayn iska leh oo aan wax la hadlaya la erag aa laydha hadayaan waa hadalaan wax macnaa iyo wax miisaana ku socon daalika kaasu min alkhuraafaat khuraafaadkiiu ka mid yahay iyo walhadayaani durqubaankii ama iska daldalankii alladii kaasoo ya'nafu ay ka santaagayaan asibyaanu caruuraha caruuruhu waa ka santaagayaan alladii khuraafaadkaasoo ya'nafu ay ka santaagayaan asibyaanu caruuraha an yalfaduu bihaa inay ku hadlaan ilaa calaa weji sukhriya inay si jees jeesa ugu hadlaan maahane waxaas daranuu yidhi iyagoo le maahane ayagoo ku raaxaysa ay ku hadli maayaan carruurta ilaa calaa weji sukhriya qaab jeesjeesa inay ugu hadlaan maahane iyo walistihzaa'i jeesjees walihaadaa sidaas daraaddeed arqama allaahu alla waa dulleeyey anfahu musaylamo sankiisa alla waa dulleey walihaadaa sidaas daraaddeed arqama allaahu alla waa dulleeyey anfahu musaylamo sankiisa wa shariba wuuna cabay yowma xadiiqati اlmowt beertii geerida maalinteeda xadfow geeridiisuu cabay waxa weeye markii dambe derbi unta isku wareejiyey uu afartan kun oo ciidana ku aruursado ah, oo dagaalyahanadii tolkiis ahaa markaasaa derbiyada looga daatay markaasaa halkii lagu gowracay isaga iyo afartankii kun ah, tolkiisna iyagoo yaacayo baxsad ah ay u galeen abubakar asidiiq ah, marka ilaahii weyna dulligii waa dhadhansiiyey waxna kama harin nebi maxamedna sal اlahu alيه waslm carab iyo cajabi waxa gaalo adduunka joogantay soo bahaystaan isagoo saddex kun haysta ay iyagoo dulaysan ka tegi jirin maxaa yeelay rabbi u nusraynay rabbi aa u nusraynaya u gargaaraya walihaadaa saas darteeda arqamallahu alla waa duleeyey anfow musaylama sankiisa wa shariba waa cabay yowma xadfow geeridiisii wa muziqa waa la googooyey shamluhu kurankiisii wa muziqa waa la googooyey shamlu kurankiisii wa lacanahu nacladay sax buu saaxiibbadiisi wa ahlu ehelkiisi ay yidhahdeen god alle kugu rido goduu nagu rido ah, saaxiibbadiisii iyo eheladiisii aan lacnaday waqadimuu way u soo galeen cala sidiiq abubakaru sidiiq taa'ibiina xaale ay yihiin kuwa toobad keenay wa jaa'uu waa yimaadeen fii diin illaahi diinka alleh raaqibiina xaalayihin kuwii jecel wa jaa'uu waa yimaadeen raaqibiina xaalayihin kuwa jecel fii diin illaahi diinka alleh fasa'alahum wuu weydiiyey asidiiqu abubakar sidiiq khaliifatu rasuulilaah rasuulka ilaahay khaliifihiisii ah fasa'alahum tolkiisii wuxuu weydiiyey asidiiqu abubakar sidiiq khaliifatu rasuul rasuulka khaliifadiisii salawaatullaahi wasalaamu calayh wa radiya canhu ilaahay ammaanyaalkiisii salaamtiisu calayhi nebiga korkiisa ahaadeen wa radiya ilaahayna raadiya ka noqda canhu abubakar wuxuu weydiiyey markay yimaadeen an yaqra'uu inay ku aqriyaan calayhi abubakar korkiisa shay-an wax oo min qur'aani musaylama musaylama qur-aankiisii ka mida lacanahu llah markay yimaadeen uu yidhi qur-aankii musaylama bal igu dul akriyey markaasay yidhahan war wax la akhri karo waxaas maayna naga da abubakarow waxaas wax daran oo wax laga xishoobo ahay ahaayeene abubakarow naga da ma dhacay buy muslimiintow dhegaysta wuxuu rabaa muslimiintu inay ku farxaan wax ay haystaan oy ogaadaan been iyo waxyi alle inaysan isku ekayn ah, markaasuu maya waa akrayda waa inaad igu dul akri warnagada wuxuu wax la akri kara ma wax lagu lalabono ciyaal hadaaqaya warkoodu waa ka liitaan w ee nagada abubakar us maya maya waa akhraydan akhriya wuxuu rabaa muslimiintu inay nimcaday haystaan kartaan oo ilaahay uga shukriyaan ah, oo ay maqlaan wuxuu weydiiyey inay akriyaan fas'ala wuxuu weydiiyey hum qoomkiisii asidiiqu khaliifatu rasuul rasuulka khaliifadiisii salawaatullahi ilaah ammaanyaalkiisa wasalaamu ilaahi nabadgelyadiisu calayhi rasuulka korkiisa ahaato wa radiya ilaahayna raadee ka noqdo canhu abubakar wuxuu weydiiyey an yaqra'u inay ku dul akhriyaan calayhi abubakar korkiisa shay-an wax oo min qur'aani musaylama musaylama qur-aankiisii ka musaylama allahan lacnadee fasa'aluu way weydiisteen qoomkii hu abubakar an yucfiyahu inuu ka cafiyo min daalik war arrintaas naga cafiye naga da wax daran way wax la akrin kara maaha ilaa labadoodii qur-aan meeshaas ma ooline faabaa waa ka diiday abubakar calayhim korkooda ilaa an yaqra'uu inay aqriyaan un maahane shay-an wax oo minhu qur-aankii musallamo ka mida liyasmaca si ay u maqlaan hu qur'aanka musallamaa من qofkii لم yasmaxu aan maqlin min annaasi dadka xaalu ka mid yahay muxuu uga dalbaday dadka aan ogayne maqlay inay horta arkaan oy dhegaystaan oo ay ogaadaan nimcada ay haystaan kalaamka alle qiimihiisa ay ogaadaan liyasmaca inuu maqlo darteed uu uga dalbaday hu qur'aanka musaylama man qofkii lam yasmaxu aan maqlin min annaasi dadka xaalu ka mid yahay oo fayacrifuu dadku markaas ay gartaan fadla maa shay fadligiisiiyo dheeraadkiisa hum dadku muslimiintaa calayhi korkiisa ay ku sugan yihiin oo min alhuda hanuun ah waalcilmi cilmi ah oo fa yacrifuu dadka muslimiinta oo ay gartaan fadla maa shay dheeraadkiisa hum mu'miniintu calayhi ay ku sugan yihiin oo min alhuda hanuun ah waalcilmi cilmi ah faqara'uu qoomkii musaylama waa ku dul akhriyeen calayhi abubakar min haadaa kan alladii kii dakarna waan soo sheegnay wixii darnaan halkan ku soo sheegnay waxaasay akhriyeen oo yidhahdeen sidaasuu dhihi jir waxaasay akhriyeen faqara'uu qoomkii waa ku dul akhriyeen calayhi abubakar min haada aladii midkaan dakarnaahu aan soo sheegnay iyo wa ashbaahihi waxyaalo la mid ah falammaa faraquu markay ka faaruqeen qaala lahum wuxuu ku yidhi asidiiqu abubakar sidiiq radia allaahu canhu wayxakum waar ayna kaana yudhabu bicuquulikum halkaa caqligiinna lala aadi waxaas inta laydinku dul akhriyay saaad u dhegaysateen wayxakum war hoogooyin ayna kaana yudhabu cuquulukum ayna xaggee kaana uu ahaa yudhabu in lala aado bicuquulikum caqliyaalkiinna wallaahi ilaahan ku dhaartu yidhi abubakar inna haadaa waxaas lam yakhruj inuusan ka iman min ilin allah xaggiisa wallaahan waxaas ilaahay xaggiisa ka iman min ilin ay min allaahi wey wallaahan waxaasu allah xaggiisa ka imaan wadakaruu waxay sheegeen anna camar ibni caas camar ibni caas markii dambe waa islaam cabdullaahi ibni camar ibni caas aabbiis weeye wadakaruu waxay sheegeen anna camar ibni caas camar ibni caas wafadda wafdinimuu ugu tegay calaa musaylama camar ibni caas waa qurayshi ah, markaas kanuna wax reer banu xaniifa weeye musaylama isku qabiil maa laakiin waa saaxiibo marka camarna markaas nabiga ma rumayn oo nabiga cadowa ku yidhi musaylamana hadde waaba cadowgii weynaayoo nabinimuba sheegana musaylamu wafdi ahaan ugu tegey camar ibn caas marka camarna nin caaqila oo indheergada garab u ahaa saasuu ahaa wafada wafdinimuu ugu tegey calaa musaylama wa kaana wuxuuna ahaa camar sadiiqan lahu saaxiibkiisu ahaa filjaahiliyati gaalnimadii intaysan islaamin musaylama maba islaamine markii dambe laakiin camara islaamay fil jaahiliyati gaalnimada dhexeeday saaxiib ku ahaayeen wa kaana camarna wuxuu ahaa lam yuslim mid aan islaam bacdu markaas ka hor fa qaala wuxuu ku yidhi low camar musaylama musaylama markuu yimid wuxuu ku yidhi musaylama loo tegey wayxaka warliibaani yaa camru camarow maadaa unsila maxaa lagu soo dejiyey calaa saaxibikum macnaha maad camar iyo waxaa isku qabiila nabiga sala allahu calay wasalam oo qoraysh isla ah markaasuu yidhi maxaa lagu soo dejiyey saaxiibkiin wuxuu ula jeedaa rasuulka ilaahay salى اlahu alيه waslm yacni wuxuu u jeedaa rasuul اllahi salى اlahu fii haadihi اlmuddati muddadan maxaa lagu soo dejiyey faqaala camara wuxuu yidhi camarna markaas muslim laakiin haddee qaraabadiisiiya qur-aanka akhrayda waa uu maqlaa marka wuxuu yidhi laqad samictu waxaan maqlay asxaabahu saaxiibadiis yaqra'uuna xaalay akrinayaan suuratan cadiimatan suurad weyn iiri isagoon rumaynuu leey waa suurad weyn ah, mana rumaysna markaa suurad weyn suuraddaasoo cadiimatan weyn suuradoo qasidatan gaaban waa suurad lafdigeedu gaaban yahay laakiin macnaheedu culus yahay ayagoo akhrayaan maqlayo faqaala wuxuu yidhi musaylama wamaa hiya maxayta faqaala wuxuu yidhi walcasr ina alinsaana lafii khusr ilaahay baa yidhi casirkan ku dhaartay ee insaan dhammaantiis kasaaruu ku sugan yahay ilaa dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay ee wanaagga isku sheega xaqana ku sabra maahan wuxuu yidhi waa suurad yar laakiin macno weyn ilaa aakhiri suura fafakara waa fakeray musaylama saacatan cabaaru inta meel fadhiisto meeshii uu fakeray musaylama waa fakeray cabaar ayuu fakeray fafakara wuu fakeray musaylama saacatan uma qaala wuxuu yidhi wa ana anigana qad unzila calaya waxaa laygu soo dejiyey milu qur-aankaasoo kale amba laygu soo deji amba qur-aankaasoo kalea laygu soo deji faqaala amara wuxuu yidhi wamaa huwa oo muxuu yahay qur-aanka adiga lagu soo deji faqaala musaylama wuxuu yidhi yaa wabru yaa wabru wabarow waa bahal yar bahal yar waay oo bisada u eg ama mukulaasha inamaa anta udunaani wasatrun adiga laba dhegood iyo xabadaad wasaa'iluka xaqrun naqrun intaada kalena qiimo ma leh aayadaasaana lagu soo dejiyo wabarow laba dhegood iyo xabadaad intaada kale qiimo ma leh aayaddaasaa lagu soo dejiyo yaa wabru wabarow yaa wabru wabarow inamaa wax kalenan anta adiga udunaan laba dhegoodata iyo wasatrun xabad wasaa'iluka intaada kale xaqrun naqrun macnaha xaqiir waa mid liita wey ah. saas markaasu wixii uu akriyeyba inuu ka rumaystuu fiirina markaasuu yidhi kayfa talaya camr camarow saad u aragta suuraddayda suuraddan aniga laygu soo dejiyey camarow say kulata fa qaala lahu camara wuxuu ku yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaaranaa innaka adiga musallamaa la taclamu waad og tahay annii aniga camara aclamu inaan ku ogahay anaka adiga tagdiib inaad been sheegay wallaahi waa i ogta inaan ku ogahay inaad been aleta ah, macnaha hoos igu dhigto fiiri waa nin gaal ah oo weliba saaxiibkiisaa saas u fahma ka war marka ma isku ekaa karaan maya ma isku ekaa karaan wuxuu yidhi faydaa kaana hadduu yahay haadaa hadalkaanu min mushrikin nin gaala mid xaggiisa ka yimid fii xaali shirki xaaladuu shirkiga ku sugnaa lam yashtabih iskagama ekaan calayhi nin gaal ah xaali muxamedi nebi moxamed xaalkiisa sala allahu calayhi wasalam iyo wa sidqu nabiga runtiisa iyo wa xaalu musaylama musaylama xaalkiisa lacanahu llahu lacnadee iyo wa kadibuhu beentiisa fa kayfa biulilbasaa'iri wa nuha fa kayfa sidee xaalku noqon biulilbasaa'iri dadka aragyaalka u saaxiibka iyo wanuha caqliyaalka wa asxaabi alcuquuli dadka caqliyaalka u saaxiibkaa caqliyaalka asaliimati nabadgalay oo caafimaadka qabta caqliyaalka asaliimati ee caafimaadka qabta caqliyaalka almustaqiimati toosan wاlxija iyo caqliga nadiifka xijuu waa caqliga wallahu subxaanaه wa taعala aclam wslى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed